aw jaamaca aw baashara fima duna alfarji faanzla aw istamna faanzla daakira lisawmi caaliman bاtaxriimi baطla sawmuhu wacalayhi alqadaءu waimsaaku baqiyat الnahaar waxaa halkan musanifku raximah llahu tacaala uu ka gelayaa eh, ruknigii labaad ee eh, soonka oo ah al alimsaaku can ilmufairaat inuu qofku ka reebtoonaado waxyaalihii soonka jabinay waxyaalihii markaa inoo tirinaya wuxuu hi in akala hadduu qofku wax cuno aw shariba ama cabo aw istacaa ama sanka ka qaato aw ixtaqana ama xagga dambe ka qaato aw sabalmaa ama biyo ku shuba fii udunihi dhegtiisa fa wasala ilaa dimaaqihi maskaxdiisa iyo gudihiisa markaa madaxiisa gudaha u galo aw acana jawfahu ama uu calooshiisi iyo wixii lamidka ah intaa markaa warkujirtiisii intaa markaa gudaha calooshiisa wax la halmaala uu markaa wax ku wareemo aw ucina biidnihi ama la wareemo isagoo markaa isagu fasaxay aw daawaa jurxahu ama uu ku daweeyo nabarkii ku yaalay wax ku daweeyo fawasala dawaa ilaa jawfihi deetana dawadu ay gudihii gasho aw istaqaa ama uu iska matajiyo aw jaamaca ama uu galmo la yimaado aw baashara fii maa duuna alfarji ama wax xubinkii taranka ka sokeeya uu qofkii dumar ahayd kaga istimtaaco deetana fa anzala biyo ay ka yimaadaan aw istamna ama uu si kalaba biyo isaga keeno fa anzala deetana uu biyo marka ay ka soo baxaan daakiran lisawmi isagoo soonkii xasuusan caaliman bitaxriimi waxaasi inuu xaaraan yahayna ogsoon batala sawmuhu ninkaa isagaa soonkiisu wuu burayaa wa calayhi alqadaau qalaa lagu leeyahay wa imsaaku baqiyati nahaari maalinta intaba hadha inaynu afxidhnaado waxyaalihii soonka jabinayay buu sheekhu halkan uu ka gelaya arrinka koobaad waa wusuulu caynin ila aljawf min manfadin maftuux usuulu caynin ilaa maa yusamaa jawfan min manfadin maftuux in ay qofka gudaha u gasho daato ama shay markaa jadh leh shay jirmi leh wax la taaban karaya ah in qofka uu gudaha u galo isaga oo meel duleesho ka gelaya meel daloosha isagoo shaygaasi ka gelaya manfad maftuuxa waxay fuqahadu u yaqaanaan haddaba jawfku madaxa gudihiisa fuqahadu joof bay u yaqaanaa wixii gudaha gala maskaxda madaxa gudaha u gala madaxa maaratay laftaa madaxa gudaheedu waa joof oo dimaaqaas sidoo kale marka labada gacmood iyo labada lugood laga yimaado oo atraafta loo yaqaano intan ka soo hadhayna iyaduna guday leedahay gacmaha iyo labada lugood iyagu jawf male araaftu laakiin inta kale ayaa gudalahoo halkaahun guriga xarafka xadu halkay ka soo baxdo laga bilaabo ama khada qaarba maarata mucjabada iyo muhmalada isku dhow yihiin laakiin waxaad moodaa inay xaggaa muhmalada u badan yihin oo xada xadu halkay ka soo baxayso wixii ka bilaabma ilaa qofka de markaa waa jirkiisa intiisii kale labada lugood un ka reebo waa jawf xataa xubintii taranku waa jawf gudaheedi xaggii dambe saxaadu ka soo baxaysay iyadana halkaa ka soo celi inta intaa udhaxayso oo dhan jawf baa la yidhaahda haddaba intaa inta udhaxaysa haddii qofku uu waxgeliyo ama madaxii uu qofku waxgeliyo gudaha wax u galo waxaas wuxuu noqonaya wax soonkii jabiya haddii shuruuddii uu ku jabinaya ay dhammaystiranto laakiin waxaas waa inaan u dee neef iyo hawe iyo wax la mida waa inuu cayn yahay wax jidhla waa inuu yahay taasi marka ama cunno ha noqoto ama cabitaan ha noqoto ama wax sanka laga qaatay isticaad baa af carabiga la yidhahdaa sanka markuu qofku shayga ku nuugo deetana sidaa markaa ku dhaadhiciyo waxaa la yidhaahdaa sacuud baa la yidhahdaa waxaa sanka laga qaadanayo isticaadkaas ama xagga dambeba qofka maaragtay ha laga siiyo waxyaalihii maalan dawooyinkii wixii agga dambe laga isticmaalayba hadday doonaan ha noqdaan ama dhegtaba ha lagaga deetana madaxii sidaa ha ku galo ama meel nabarahoo daloosha dawaha lagaga shubo deetna dawadaasi gudihii ha gasho isagoo isagu fasaxa ama isagiiba wax isku mudo oo dee wax isku mudo wixii uu gudaha galo dee meel buu dalooshanayaa waxaan markuu gelaya meeshii waxbuu dalooshanayaa meeshaasu ka gelaya markaa meel baa dalooshantay meeshaa dalooshantay wixiina ka galay hadduu dana warankii dib baa usoo bixiyo intuu waran halkaa iska geliya dana ka soo saaray oo jaaife isagii isku dhigay soonkii uu ka jabaya maxaa yaele wax galeen ama qof kale ayaaba ku muday laakiin isagaa dee fasaxay oo u ogolaaday hadday markaa taasi dhacdo soonkii uu jabaya waxaa loo daliishaday qowlka ilahi u yahay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri cuna oo caba habeennimadii ilaa waa beri uma atimu siyaama ila leyl markaa cunadii iyo cabitaankii baa laga soomaya yadacu acaamahu wa sharaabahu min ajlina xadiiskii buu ahaa waxaa markaa cuno noqonaya akligiiyo sharbigii waxaa soo gelaya wax kastoo qofku d maaragtay qaatay wax la cunaa noqda noqonin hadduu maaragtay caws aan laba cunin soo gurto oo iska calashadu siibo uu liqliqo dee wuxuu noqonayaa qof soonkiisii jira hadduu dhagaxaan liqo waa saasoo kale ama waxaani ha noqdo wax la cuno ama ha noqdo wax aan la cunin markaa waxa fii macna alakli iyo fii macna shurbi noqonaya dee meel dalooshay markaa qofkii uu wax ka geliyay jirkiisu saas ay markaa ugu dhaadhacaan haddii aanu qofku meel daloosha waxba ka qaadanin sida curuuqdii oo kale maaragta xididadii imika waatan irbadaha xididada laga qaato wixii curuuqda laga qaatay fuqahada agtooda soonka ma jirin shaaficiyada sidaa daraaddeed iminka irbadaha la isticmaalo ama ha noqoto tabooskii cuntada iyo cabitaanka gelaysa ama ha noqoto tan macaankiiyo waxaa loo isticmaalayo kol haddii qofku xidid uun ku mudaya aanu meel daloosha gudihii aanay ka tegayn ee laga yaabo in gacantan iyo meelahan lagu mudayo aan jawfkaba lahayn deetana ay halkaasun xubinka ka raacayso shaaficiye agtooda waxaasi soonka ma jabiyo waxaa la mida ah inuu markaa indhakuul qaato oo hadduu indhakuusho ba yidhaahdeen oo markaa hunguriga uu ka dareemo dhadhankeedii waxaa jirto meel dalooshaa jirto cirq ah ama xidid u daloola markaa halkan wax ka qaadi kara waxay yidhahdeen waxaasi soonku kuma jabo oo waa wax xidid maraya waxaa xididka marayana gudabaha taga soonki ma jiriyo sidoo kale haddaanay meel daloosho caadi ahayne ay tahay jirku sidiisaba wuxuu leeyahay masaan waxaan af carabiga lagu yidhaahdo daloollo yaryaroo ishu aanay qabanayn oo jirku uu leeyahay oo subag iyo wax markaad mariso ay markaa jirku waa kan liqaya oo dee gudihiibay waxaasi tegi karaan kuwaasina mar haddaanu manfadki meel furan oo dee ishu qabanayso arkayo oo markaa caadi aanu ahayn halkaa wixii ka galaana isaguna soonka ma jabiyo waaya idan mufairka koobaad waxaa koobaad ee soonka jebinaya waa wusuulu cayn waxaasoo markaa suwara ayaa ka baxaysa inay cayn gudihii gasho arrinka labaad ee soonka jebinaya waa alistiqaaa inuu qofku iska matajiyo iyaduna soonka way jebisa oo xadiidkii abuar abu hureyre radi allahu canhu ayaa u daliila ibn xibaan iyo keyrkee weli man daracahu lqayu falaysa calayhi qadaaun waman istaqaa falyaqdi qofka uu ka xoog roonaado matagu qala laguma le daracahu ay halabahu wey ka laakiin iska matajiyaa ha qaleeyo xadiidkaasoo ibnu xibaan iyo saxiixiisa ay kusoo saareen ayaa isagana loo xujaysanayaayo qofkii hadduu iska matajiyo soonku uu ka jabaya ama waxaa ku noqdaan fuqahada qaar baa yidhi sababta uu soonka qaluhu maarata eh, matagu u jabinaya waa maxay qaar baa markaa waxay yidhaahdeen dee waa halkan hore u noqonaya usuulu caynkii buu noqonaya qofku haddii jee markuu matago kolle waxbaa ku noqonaya marka waxaan ku noqday baa soonka jabinaya oo waayahay marka uu soo maarata soo jiiro muxuu uga jebi waayey dee taasi qofku awooduma laha si qofkii isilaawe wax cunaya mawabao kaleu noqonaya mar haddana wixii awoodu lahay qof mukrahoo kaleu noqonaya markaa kama jabay laakiin sida saxda ah taasi ciladu maaha e, e, qaygu ama istiqaaada iskamatajintu sideeday mufadir u tahay xataa hadduu markaa hubsado inaanay waxba ku noqon soonki uu ka jabayaa kol hadduu iska matajin qodobka saddexaad ee mufairka ihi waa aljimaac galmadii iyaduna waa mufair waxaa u dalla xadiidkii abu hurera radi allahu tacaala canhu ninkii nebiga u yimid ee yidhi halagtu waan halaagsamay yaa rasuul allah deetna nebigu ku yidhi maxaa ku halaagay deetana yidhi waaqactu ahlii fii ramadaan fii u galmooday maalinima ramadaan marka inuu halaagsamay dee nebigu kuma inkirin arrintaas oo aanay saxahayn bay tusinaysa sidoo kale waana lilijmaac waxaa kaloo dula xadiidkii yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli aayaddii qur-aanka ahayd uxila lakum leylat nisaleylat asiyaami arafahu ilaa nisaaikum idana mafhuumkeeda uxila lakum leylat asiyaami alrafathu ilaa nisaaikum marka habeenkii baa laydin xalaaleeyey waxaa la fahmay markaa maalintii dee inaanay xalaal ahayn wixii laga sameeyey ay tahay arrinka afraad wuxuu noqonayaa almubaasharatu maca alinsan ama waxaan odhan karnaaba alistimnaa inuu qofku biyo iska keeno biyo iska keenidaasi markaa ama de gacantiisa iyo wixii lamidka noqon kartaa ama haweeney oo markaa taataabasho iyo wax ula yimid kadibna ay sidaa biyo kaga yimaadeen wuxuu markaa noqonayaa qof isaguna soonkiisii uu jabay hadday biyo ka yimaadaan oo dee xadiidkii yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli ayaa loo cuskanayaayo qofku inuu shahwadiisa ilahay subxana watala darti uga tegay markuu sooman yahay qofkan sidan sameeyena kamuu tegey waa loo xujaystay waxa kale oo eh, culamada markaa waa weyaan uga qiyaas qaateen jimaaci istimnaag iyo mubaashara maca alinsaalkaasi waxay eh, looga qiyaas qaadanayaa jimaaci baa looga qiyaas qaadanaya intaaba waxaa loo shardiyaa addikru waalcilmu bitaxriim inuu qofku soonkii xasuusan yahay sidoo kale inuu aqoon u leeyahay waxaan wax maarata xaaraana inuu yaho soonku waxyaalihii uu mancinayo inuu kale ku jiro laakiin haddii uu shay ka mida moodayo wax inaanu soonku mancinin oo nin dhowaan soo islaamay oo waxaa lagu yidhi waxba lama cuno waxba lama cababa looma sheeginsho waxaa lagu yidhi soonku waa saaso maalintaas waxba lama cunayo saas dee sidiibuu ku soomay isagu sidanuu moodayey marka waxyaala yaryar buu iska cabi muu moodayna waxaana soonka waa waxaa laleeyahy soonkiisii ma jabayo maxaa yeelay dee waa jaahid waana macduuroo dhowaan buu soo islaamay axkaamtii wax fara badan baan weli aanu fahmin waxaa la mid kii is ilaaway ee isagoo is ilowsan waxaan maaragtay sameeyey sheekhaana ka hadli doona wuxuuhi wayn akala hadduu qofkii wax shariba wa caba aw istaacada sanka ka qaato aw ixtiqaana xagga dambe ka qaato aw sabal maa fii udunihi ama uu dhegtiisa ku shubo biyihii iyo de wixii lamidkaa ah weye daraarihii fa wasala ilaa maskaxda uu gaaro madaxa gudihiisuunbaa loo jeedaa aw acana ama uu maaragtay wareemo yani waxa weeyaan wax ku dhufto midi iyo maarata waran iyo wax lamida jawfahu gudihiisii gudaha u geliyo aw ucina ama la wareemo biidnihi isagoo markaa ogolaaday daraad maarata idankiisa lagu wareego aw daawaa jurxahu ama uu ku daweeyo nabarkiisii yqoonkii ku yaalay aw daweeyo oo fawasala dawaaw jawfi dawadii ay markaa gudaha u gasho aw istaqaa iskama taji aw jaamaca galma la yimaad aw baashara fii maa duuna alfarji farji wixii ka sokeeyey haddii uu markaa gabadhii ka taataabto oo faanzala markaa jirkoodii istaabto wey oo deetana faanzala biyo ay markaa sidaa kaga yimaadaan aw istimnaa ama iska keenaba faanzala ay kasoo baxaan daakiran lisawmi isagoo soonki xasuus caaliman bitaxriimi xaaraannimadana ogsood batala sawmuhu soonkiisii wuu burayaa wa calayhi alqadaau ninkaa isagaa qalaa laga doonayaa ila soonkii wuu jabiyey sooma muu soominde marka daynullaahi axaqu an yuqda daynkii ilaahaybaa dee xaq u leh ayaa u mudan in la qalleeyo oo mar haddii aanu soomi aanu soomin dee qalaa laga doonaya wa qiyaasan cala almufiri bicudrin kii cudurdaar ku afuray hadii la yidhi qalaa lagu leeyahay falmutacadii wlaa kan markaa mutacadiga ee ku xadgudbay afuritaanku isagaa ka awlaysan waa lilijmaaci waxaa kaloo loo xujaysanayaa ijmaaca ka horeeyey ibni xasm wa imsaaku baqiyati nahaar waxaa kale oo lagu leeyahay maalinimada inteeda hadha inuu afxidhnaado la odhan maayo hadda kol hadaad cuntay iska sii wad maxaa yeele cunto kastuu cunaya waa xaaraan inuu maalintaasoo dhan xidhnaada laga doonayo markaa lama odhanayo kol hadaad xaaraan ku dhacday xaaraantii sii wad lama odhanayo saaku baqiyati nahaarna waajib bay noqonaysa fain facala dalika hadduu waxaa sameeya naasiyan isagoo islowsan aw jaahilan bitaxriimi ama xaaraannimada aan ogeyn aw fucila bihi shayun min dalika ama wax waxaa ka lagu sameeyo mukrahan isagoo qasban lam yabtul sawmuha marka shuruudii waa maxay shuruuddu waxay noqonaysaa alcilmu wاlذukru wاlاkhtiyaar waa caaliman daakiran mukhtaaran inuu caalimoonu jaahil ahayn inuu yahay daakir oo aanu naasi ahayn inuu mukhtaar yaho inu mukrah ahayn qof markaa la qasba hadduu markaa sameeyo isagoo naasiyo is-ilowsan soonkii ka jabi maayo xadiidkii baa u daliila nabigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa man akala aw shariba naasiyan falyutima sawmahu fainamaa acamahu اllahu wasaqaahu kama qaala sal اllahu alayh ali wasalam qofka wax cuno ama wax caba isaga oo is-ilowsan ha iska dhammaystirto soonkiisii ilaahay unbaa qoodiyey oo waraabiyey xadiiskuna waa sugan yahay oo waa saxiix marka cunadii cabitaankiibuu sheegay waqiisa hayruhumaa calayhima de wixii ila soonkai wada jabin jireen markaa labadani inta badan had jeer waxa weyaan cunadii cabitaankaa la joojinaya marka la soomayo de soonka inta ugu badan waxaa la sheegaa waa cunadiiyo cabitaanka wuxuu kuyibu nabigu sheegay alayhi salaatu wasalaam dee waxyaalihii laga soomayee kalena waa lamid uun kaasi waa naasigi jaahilkii ay arrintanoo kale ka qarsoomi karaysay weeyaan ama dhowaan soo islaamay ama meel cilmiga ka fog ku noolaa waxyaalaha qaarkood inay soonka jabiyaan aan ogeyn kaana isagana waa loo cudur daarayaa halkan dee naasigaa kaa is ilowsan ayuunbaa markaa uu la mid noqonaya mukhti wey mukrahii markaa la qasbayna waa saasoo kale oo waa kiina soo yidhi aw tucina biidnihi laakiin isagiioo isagu isdifaacaya haddii waranka la geliyey dee ninkaasi odhan mayna wuu afuro sagaabo dhib loo geystay soonkiisiina uu ka jabay ma odhanayno de waxani wax isagoo markaa khiyaar u leeyahayba may ahayn ama inta la isu qabtay oo afkiisiina sidaa loo kala furay oo maaragtay la kala qaaday baa wax lagu shubay iijaar baa la sameeyey jira waa lagu qulaamiyey isagoon iska difaaci karaynin kaasina isagana qowlan waaxidan waxba soonkiisii noqon maayo de waxa weeye cufiya liummatii can alkhaطأi wاnisyaan wama stukrihu calayhi wuu soo gelay wain ukriha haddii la qasbay xataa facala binafsihi ilaa iyo oo isagu uu wixii sameeyey isagu markaa ficilkii la yimid fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda xooga badani annahu laa yabtul waa inaan soogii ka jabay kaa waa baynu nihi kan sidaa lama samayne baaskoolad baa lagu qabto waxaa la yidhi cun hadii kale waa lagu tooganay tooganaya naftiisiibuu u baqay iska qadiyey marka soonkii ma ka cabaya laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu yaha uu ka cabaya oo maxaa dhacay dee ficilka isaga la yimi isbadbaadiyey ma dembaabayo oo dembi loo qabsan maayo laakiin dee muu soomine soo qaleeyo muu soomin oo wuu afuray cudurdaarna wuu lahaa wuxuu la mid yahay dadkii cudurdaar ku afuray mariidkii iyo musaafirkii iyo kuwii lamidkaha buu la mid yahay ha soo qalleeyo qowlka kale wuxuu leeyahay may lamid ma wuxuu la mid yahay kan inta afka loo kala qaaday wax lagu shubay ficilka haba la yimaadee laakiin inuu isagu qaadqaadanayay waxba ka tari mayso waa isku miduun isagaiyo kii eh, maaragtay waxa wey lagu shubayay kaasina isma difaaci kar kan laftiisu difaaci ma diidi karayni oo wax markaa iska joojin karayo muu ahayn laakiin qofkii xanuunsanayey waxa laga yaaba inuu ka adkaysan karayo kii anuun maarata musaafirka ahaa dhici karaysa inuu wxoogaa intuu isyar qasbo uu markaa iska soomo xoogaaba ku yar adkaaday laakiin dee wax uu samayn karaya ba oo nooc ikhtiyaara ayuu lahaa isagaa doortay inuu afuro laakiin ninkani nin doortay maaha kaasaana markaa muctamad inaan ninkan soonkiisi jabin sidaana uu soonkiisii iskaga sii wadanay wuxuu yihi wain tamadmadahu istanshaqa fawasala almaau ilaa jawfihi baطla sawmuhu fi axadi اlqowleyni duuna alaakhari wain baalaga baطla waqiila cala اlqowleyn wuxuu yidhi wain tamadmada qofku hadduu luqluqdo aw istanshaqa uu sandaarsado fawasala almaau biyihii ay gaarhaan ilaa jawfihi gudihiisa baطla sawmuhu soonku uu ka jabayaa fii axadi اlqowleyn labada qowl mid ahani siduu leeyahay duuna alaakhari qowlka kale siduu leeyahay laakiin ka jabi maayo wain baalaga hadduu ku xeel dheeraaday oo maaragtay eh, sandaarsi maaragtay xoog u jiiday deetana way markaa gudaha biyihii galeen baala iyada uu burayaa yani qowlan waaxidan weeysa ariiqada sheekhu marayo wa qiila waxaa kaloo waa ariiqo labaade maanay cala alqowlani taa horunbay lamid tahay labadii qowle halkaa hore ku jiray ayuunbaa ku jira hadduu qofkii luqluqdo ama uu sandaarsado waa weysadii baa laga hadlay lagama hadlayo qof eh, isagu markaa iska ciyaarayayoo ama dee markaa luqluqasho iska isagu iska jeclayso iska nadiif isnadiifin iyo waxyaalo noocaas ee aan weyse ahayn laga hadli maayo waxaa laga hadlayaa weysadii iyo mayrigii wixii de ma'muurka ah ku farayay tiibuu markaa isagoo samaynaya ayaa kumanuu xeel dheeraane luqluqashadii luqluqanayay unbaa ama wuu saxday waxbaa ka sii noqday biyihii ku siibtay soonku ma ka jabaya mise kama jabaya laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay soonku ninkan isagaa wuu ka jabayaa maxaa jabiyey dee isaga isagaa afgeliyey soo maha waa ficilkiisi marka ficilkiisa wixii ka yimid de isagaa ka mas-uul la doonay inuu isilaaliyu taxadiro oo aada isu ilaaliyo oon meesha markaa gudaha waxba gelin laakiin gudihii hadda wax galeen ficilkana isagaa la yimid soomkii wuu ka jabay qowlka kale wuxuu leeyahay may ninkan inuu biyahan afka geliye sharcigaa ka doonay waa loo diray waxani wuxuu ahaa wax loo diray sharcigaa ku yidhi biyaha halkaa geli oo ku luqluq ha ku xeel dheeraan baa layiho kumuu xeel dheeraan si caadiyu isaga luqluqanayo oo qabta laakiin de xaalad baa ku timid ama saxashaa ama wax lamid ah, markaasi biyihii gudaha galeen markaa soonkii ka jabi maayo kaasaana muctamad inaan soonkii qofkan ka jabin maxaa waa amar sharci buu ninkani ku socduu fulinaya laakiin haddaad maaragtay sida ka aynu sheegnay iska de biyaha iskaga ciyaarayay ama iska luqluqashay iska caadi iska luqluqanayay kaasi isagu dee amar sharci muu fulinay wixii ka yimaada isaga ka ama uu dabaalanayeyba ama uu isqaboojinayo isqaboojin uu meyrhmeyrinayo dantana luqluqashana uu ku darayo biyihii baa ku siibtay ninkaa qallaa laga doonayay ka weysaysanayaa hadduu ku xeel dheeraado luqluqashadii ama sandaarsigii xoog u jiiro waa lainoo diiday sooma wabaala filistinshaaqi ilaa an takuuna saaiman ayaa xadiidku ahaa haddaba hadduu xoog u jiido oo deetana ay ku siibtaan isagu kumuu talagelina isagoo xoog u gustaa meel foguu biyaha gaadhsii gaadhsii islahay isma lahayn ha dhaadhacaan laakiin way dhaadhaceen sheekhu wuxuu yidhi kaasi isaga murankanba la gelin maaye qowlan waaxidan way ka jab soonku ka jabaya maxaa dee jiididanuu sii jiiday uu ku xeel dheeraaday sharcigu mabuu doonaynba kole dad sooman tahay waxaa lagu yidhi quyar u luqluqo oo u sandaarso tiina isagaa khilaafay culimmada qaarkood oo yidhi waxba de sii jiididda eegi mayne sandaarsiga luqluqashada qofkan waa loo diray qowleynkii labadii qowle halka hore ku jiray iyadana ha soo galaanna way laakiin ariiqadaa sheekhuba uu rajaxay ayaa xooggan wuxuu ihi wain akala muctaqidan anahu leylun uma baana anahu nahaaru lazimahu lqadaa wain akala shaakan fii uluuci lfajri lam yalzamhu lqadaa wain akala shaakan fii guruubi shamsi lazimahu lqadaa wain alaca alfajru wafii fiihi طacaamu falafada o kaana mujaamican fanazaca sowma fain isadaa baala som halkan wuxuu ka gelayaa xaalado qofkii ku iman kara oo dee waxaynu soo aragnay isagoo qofkii jaahilkaa ah, waxaan inuu mufair yahay laakiin idaa kaana jaahilan bilwaqti hadduu qofku waktigii jaahil ka yahay isaga xukunku muxuu noqonaya wuxuu yidhi wain akala qofkii hadduu cuno muctaqidan annahu leylu isagoo habeen mooday uma baana ay caddaata annahu nahaaru inay maalin ahayd lazimahu lqadaau qalaa laga doonaya habeen buu haystay oo wuxuu islahaa adaankaad maqlaysaa waa kii hore saacaddana ma addow doona waa eegada wax kalun baa isu sawiray shakiba ma gelinba qofkani mabuu shakisanaynbe wuu iska watay shakiba kuma jirin waaba la aqiimin siduu u waday rabadaan kasta su way timaada dhinkaa maxaa laga doonayaa qalaa laga doonaya maalintaan waa fidhnaanayaa qalana waa laga doonaya ilayn muu soomini uma atimu siyaama ila leyl qofkaas dee lama iman maalintii qeyb ka miduu cunayay haye jaahil buu ahaa jaahil bilwaqti kan waa jaahil bilwaqti yumkinu taxarus inuu iska ilaaliyo awood buu lahaa laakiin qasara oo de waxbuu iska hubin karay isagii baan dadaal la imanin sidoo kale hadduu mooday in qoraxdii dhacday ama de wadaad baaba qaldamay oo halkii afartii shantii lixdiiyo rubcu adibi lahaa unbuu shantii iyo rubc iyadoo daruriye jiraan ayuunbuu ku dhuftay ama shantii iyo barhkiibuu ku dhuftay allahu akbar allahu akbar xaafadi jaar odhan baa furay yar kadib baa la inay labaatan ayo mariyax ka badani dhiman isaga hadduu afurayo intii la afurtayba way soo qallaynayaan iska hubsan karaya may iska hubiyaan wax u fiirsadaan wax eegaan ay hubiyaan awood bay ulahaayen markaa naasigii la mid maaha dadka qaar baa naasiga uga qiyaas qaatay laakiin aimada islaamka badankoodu in yar mooyaane way diideen isku mid maaha bay idhahdeen qofku ilowgii iskama ilaalin karayo laakiin hubsashadii waktiga qofku wuu eegan karaa waa hubin kara wey markaa laba aan waxuu noqonaya qiyaas maca alfaariq buu noqonaya isku mid ma noqonaya wainakala muctaqidan anahu leylun uma baana anahu nahaar marka way caddaatay lazimahu lqada ninka isaga imsaaku baqiyat lyowm maalintaa inuu afxidhnaadana waa laga doonaya wain akala shaakan fii uluuci اlfajri haddii uu hadaba cuno imika kaasi habeenunbuu moodayo ismamuu lahaynba waabaa beriyey hadduu shaki ku jiro malaha waagii wuu beriyey malaha waagii wuu beriyey iyo muu brwuu beryin iyo wuu beryey wuu ku shakisanaa markaasuu iska cunay waayahay hadday u caddaato markaa in markuu cunaya ay maalinimo ahayd dee horeynu usoo aragno u qaldaynaya kaas laakiin ay walam yatabayeen shay wey waxbana umay caddaan wuu shakisanaa wuu iska cunay intaa kadib buu haddana waa berigii arkay iyadooy dhici karayso markuu cunayey waa berigu inuu jiray iyo inaanu jirinba ninka isaga qallo laguma le maxaa yeelay may caddaan waktiguu cunayay inay maalin ahay waxba shakigu sheegi maayo mar haddii habeen laga soo baxayo maxaa yeelay asalku waa habeennimo habeen baad ku jirtay alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan shakigani markaa macnama samaynayo laakiin hadday caddaato wakhtiga aad cunaysay inay maalin ahayd oo waagii beriyey iyadoo waagii aad cunaysay waa masladeenii hore oo iyada qalihii baa lagaa doonaya marka wain akala shaakan fii uluuci lfajri ay walam yatabayan lahu shayun bacda dalika dibna ama walam yatabayan anahu kaana nahaaran inay maalinimo ahayd umay caddaan ama habeennimo ay ku caddaatay ama sidii unbuu shakigii isaga baaqi ahaaday lam yalzamhu lqadaa ninkaa qale lagama doonayo lianna alasla baqaau leyl baana wain akala shaakan hadduu cuno isagoo ka shakisan fii guruubi shamsi qoraxdii inay dhacday iyo in kale ay walam yatabayan shayu waxna aanay u caddaanin lazimahu lqadaau kaa isagana qale ayaa isaga laga doonayaa oo xaggan iyo xagganaa kala duwan markaanay waxba waxba kala duwan de waxa caddaad unbaa la raacaya walaa cibrata bidan ilbayini khaau baa lagu shaqaynaya laakiin markaanay waxba caddaan shakina uu jiray haddii waaberiga laga shakisanaa qalo laguguma laha haddii qoraxdii inay dhacda aad ka shakisanayd oo haddana iska cuntayna qalaa lagugu leey maxaa yeelay markan ilaa aad ogaatay inay dhacday ma cuni karti adigoon ogaanoo shakisan haddaad iska cuntay waxaa inoo asal maalin baa lagu jire inaad maalinnimadii cuntay de waa inaad ogaatay in habeen la gaaday markaa kadib aad cunto laakiin adigoon ogaanin uun intood iska shakiday war hadday doonto way gaadhay ee iska cun ood iska cunto xaaladda iyadaa qalaa lagu yeelanaya waa shaki markaa laakiin dani baa halkan ka duwan idaa danna guruuba shamsi bilijtihaad hadduu qofku wixii karaankiisa ahaa bixiyey oo aag aagay deetana uu isyiri qoraxdii way dhacdo uu sidaa ku cuno dee waa caadiyo akala daanan baa la odhanaya laa shaaka isagoo malaynaya maluhu waa maay waa maa nashaa calin ijtihaadi wey ama can amrin muctabar adaankiibaad maqashay kolkaad adaankii maqashay dee adaankii wuxuu sheegaya in qoraxdii ay dhacday markaa shay muctabara oo tixgelin leh ayaad adiguna tix raacday waad iska cuntay dibna waxba kamay cadaan inuu qaldanaa iyo in kale waba kamay caddaan muadinkaasi de khalaas sidaas kaga joogeysa laakiin kaasi waxa un qala yeelanaya markay caddaato inuu muadinku qaldanaa oo markanaad maarata afuraysay ay ahayd maalinimo wuxuu ihi wain alaca alfajru wa fii fiihi acaamu falafadahu aw kaana mujaamican fanazaca halkana wuxuu yidhi wain alaca alfajr waagiibaa beriyey wa fii fiihi acaamun isagoo afka raashin ku haya falafadahu markaasuu tufay aw kaana mujaamican ama galmaabu ku jiray deetana markaasaa waagiibaa beriyey fanazaca waa berigii iyo markaa isaga siibidiisiibaa isku wakti noqday saxasowmu ninkaasoo kugu asaxaya fain istadaama hadduu markaa iska sii wato ama raashinkii ama jimaacii baala sowmu ninkaasoonuma jiro waagii adigoo markaa afki sidaa u geliy baad waaberigiina waa tuftay waxba laguguma laha oo luqmadan luqmadii ka horraysayna xabad baad liqday tii labaad markaad afka gelisiiya waa berigii laga soo qaadaya waa markaa aad aragtay unanu bariyey markaa luqmadii hore way ka horeysay darsiintii hore waa way ka horreysay tan dambe waa tufaysa tan dambe waa tufaysa iska sii cuni maysa qaar baa imika fudwado idhahdo waa laska sii cunaya arrintaasi waa aqwaasha shaadka ee waktiyadan maarata dadka cibaadaadkoodii lagu khalkhalinayu ka midi abu hureyre radi allahu tacala laga wariye oo sixadiisa laysku haysto horta ma ansaxay mise mu ansaxay sixadiisii marka laga soo gudbo macnihiisii haddana uu hadalka joogo muxuu ka hadlaya xadiidu midkiin idaa samica axadukum nidaa wlinaau fii yadihi falaa yadac xataa yaqdiya xaajatahu midkiin hadduu maqlo adaankii isagoo waalkiina gacanta ku haya yaanu iska dhigin ilaa xaajadiisa ka dhamaysto adaanka laga hadlaya waaki ma adaankii hora ma kii damba ma salaadihii kala salaad subaxba maxaa sheegaya halkee lagu haya axad ruwaad oo aan saxaabigana ahayn taabicigana ahayn ee kuwa kiisi dambeeyey ayaa yidhi wa kaanuu yuadinuuna idaa basaqa alfajr marka waagu baryay adibi jireen markaa maraawiba haddan baa la raacaya adaankani adaan alla adaan xadiidka nabiga haddaynu sidiisa hadduu u asaxayba nidhaahno lafdiga xadiidku adaan alla adaan uu sheegaya lama maarata kuma cadda dee nusuustii kalena wuu khilaafsany wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswad haddii waagii berisaa usii wadi waagii baa beryey waagii inuu beryey baa kuu caddaatay raashinkan halkaad ku haysay waad wadaysaa waad ka dhargaysaa aayaddu way khilaafsanta xadiidkii saxiixa ahaa saxiixan ku jirana waa khilaafsan tahay ina bilaala yuadinu bilaylin fakuluu washrabuu xataa yuadina bnu ummi maktuum ilaa cabdilaahi bni ummi maktuum adimayo cuna oo cadda macnaheedu waa maxay haddii cabdillahi bni ummi maktuum oo adimo dee marka waxyaalahaas eh, maaratay adiga jeer iska ilaalay inaad nas aanay culammadu ku camal falin ama culammadu aanay qaadanin ku camalfalkiisa inaad adigu sidaad adigu ufahamtay un adigu dhaqanto halisteeday leedahay faham qaldan baad raaci doontaa ama xadiid aan ansixin ama xadiid ishkaal ku jiro ayaad iska raaci doontaa adigoo nusuustii cadcadayd ka tegin kii galmada ku jirana waa saas oo kale oo galmadii iyo waaberigii haddii ay kulmaan oo islamarkiiba uu markaa joojiyo kala baxo waxaa leeyahay soonkiisi buu iska wadanay laakiin hadduu istidaamo sameeyo oo xubinkii uu meesha ku daayo ninkaa isagaa soonkiisii wuu burayaa wuxuu ihi wain jaamaca imra'atahu min hayri cudrin fii nahaari ramadaana lazimahuma alqadaau wain jaamaca hadduu ninkii u galmoodo imra'atahu haweenadiisii min hayri cudrin cudurdaar laa fii nahaari ramadaana bishi ramadaan maalinimadeedi lazimahumaa isagiiyo iyadiiba waxaa laga doonayaa alqadaau qallaan laga doonayaa ninki hadduu xaaskiisii u tago maalinimo ramadaan dee laga doonaya labadoodii bayna soonkoodii u jabeen haddaana iyaduna qasbanayn waanay mukraha ahayn labadaba soonkoodii wuu jabaya markuu marka dabcan dee shuruudihii hore udhigaysa dee daakiran daakiran caaliman mukhtaaran waynu soo intaas haddii markaa ay dhacdo labadaba soonkii wuu ka jabay qalihiina waa lagu leeyay taasi waa di amaa aftaraa bilakli washurbi unbay de lamid tahay wa fi lkafaarati ay fii wujuubi lkafaarati calayhimaa wey kafaaradii inay labadoodaba ku waajibayso ama kafaaradu way waajibaysaaye ciday ku waajibaysa alaaatu aqwaalin saddex qowl baa ku sugan axaduhaa qowlu wuxuu leeya tajibu calaa kulli waaxidin minhumaa kafaara labadooda mid walba kafaaraa laga doonaya isna waa laga doonaya iyadana waa laga doonaya wathaani qowlka labaad tajibu calayhi duunaha isagaa laga doonaya iyada laga dooni maayo buu leeyahay wahaaliu ka saddexaad yajibu alayhi kafaaratu canhu wa canhaa isagunbaa laga doonayaa kafaare kafaare u niyoodo naftiis iyo nafteedaba ayuu qolka sadeaad kafaara meeshan waajibaysa sida xadiidkii saxiixaynka ku jira bukhaari iyo muslimba warinayeen ee xadiidkii abu hureyre ahaa radia allahu tacaala canhu uu tusiiyey haddaba kafaaradan waajibtay yay ku waajibaysa qowl wuxuu leeyahay de isagana kafaara laga doonaya iyadana kafaara laga doonaya oo maxaa dhacay de isagana galmaa soonku wuu kaga jabay iyadana galmay kaga jabtay ninkiina nabiga markuu yimid uu yihi rasuulka ila ay gu dhacday kafaara iska bixi buu yihi de ninkii iyo qofkii dumar hadnoo isku midu marka isagana kafaara laga doonaya iyadana kafaara laga doonaya qowlkaasi saasuu leey ka wuxuu leeyahay may kafaaradu ninkun bay ku waajibaysa gabadhii waxba ku waajibi maayaan xaggee ka keentee de xadiidka nebigu markuu ninku u sheegay isagii unbuu la hadlay mu odhan islaantiina sidaa ku dhe oo iyaduna intaasoo kale ha bixisa mu odhan isagii unbaa lala hadloo ley warintaa ma keenaysa atastaiicu an tuctiqa raqabatan markaasuu yihi qaala laa laa an tasuuma shahrayn mutataabicayn qaala laa isagunbaa lala hadlay iyadii looma dirin haddii markaada iyadii wax ku waajibayaan waxaa la odhan lahaa iyadiina u tago sidaa ku dhe lama odhan markaa isagunbay arrintu ku gaarta qowlka saddexaad wuxuu leeyahay war ilan labadooduba soonbay wax kaga soonkii galmay kaga kaga jabaye in malaha labadooda la kala qaadaa qiyaaskii way khilaafsan tahay dee nebigiina waa kanoo isaga u mooyaane iyadii lama khitaabine horta baashu isagay ku waajibaysa laakiin labadoodiiba tiisaasaa ka gudaysa ee ma aha uun isagunbay ku waajibtay ma odhanayne labadiiba hal kafaaraa ku waajibtay yani labadoodiiba hal kafaara ka waajibta ficilkii ila wixii waa ficil quru ahaa ficilkaa qura hal kafaaraa ka waajibaysa oo kafaaradaas labadoodiiba udhexaynayso isagu uu bixinayo marka tajibu calayhi canhu wa canha isagay ku waajibaysaa laakiin wuxuu ka bixi waa naftiisa iyo iyo nafteediibuu ka bixinaya qowlka labaad ba markaa muctamada meesha qowlka labaad oo ah tajibu calayhi duunaha iyada isagun bay ku waajibaysaa iyada wax ku waajibayaa ma jiraanoo daahirkaa xadiidka ayaa la qaadanaya waxaanad moodaa shareecadu inay de waooga dadkan waa iska ahlubeyde reer qura in maaragtay sidaa xeradooda ba-aysa la yihahdo maxaaha mid walba maarata cidku raqaba mid waliba hala yimaado dee way ku adkaanaysa markaa maadaama iska raas qura yihiin isagii lagu socodsiiyey marka hadday ataa gabadh ka ajnabi ahayd oo de zina iyo wax lamida ay ahaydna sidanunbu xukunku noqonaya oo isagii ayuunbaa kafaarada laga doonayaa iyadii kafaara laga dooni maayo iyadoo daahirkaa xadiidka la raacayo marka de mararka qaarkood hadday kafaaradii isaga ka dhacdo aqwaashan waxaa kusii ratibmaya furuuc baa ka ratibmaysa hadduu isagu isilowsanaa oo soonka ilowsanaa iyaduna ay xasuusnayd waxbana aanay u sheegin ee iska ogolaatay deetana jimaacii dhacay dee iyada soonkeedii wuu jabay soo ma iyada soonkeedii wuu jabay laakiin isaga soonkiisu miyuu jabayaa ma jabayo waayo adaba kafaaradii ka warrama iminka ninkii soonkiisii maba jabinba iyadiina soonkeedii wuu jabay kafaaraduna waxaynu ninkay ku waajibaysay iminka maxaa la samayn kafaara ma jirta bushaafi qowlkan labaad markaynu ku soconno qowlka labaadee muctamadka markaynu ku soconno meeshaa kafaara ma jirto taasi waa mid taasi waa mid haddaynu qowlka dambe ku soconno oo ahaa tajibu calayhi kafaaratun canhu wa canhaa kafaaraa ku waajibayso naftiisa iyo nafteedaba uu ka wada bixinaya haddaynu tii halkaa ahayd ku soconnana dee kafaaradii isagay ku waajibi ilan kafaaradeedu isagay ku waajibaysay meeshii kafaaraa iman kafaaradiina isagaa taxamula haddaynu ka u horeeyo ku soconno ka dhexe waynu sheegna ka u horeeyo ku soconano labada midooba kafaara si gaara looga doonaya xaaladda iyadaa iyadana dee kafaaradiisiiyada waa looga doonaya isagiina waxba laga dooni maayo marka halkaasi kasoo kala baxay hadday cagsiga noqoto iyadu aanay ay islowsanayn soonka way ilowsanayn isagoo xasuusnaana dee warku waaba cadyahayo dee xaaladdaa isaga isagunbay kafaara ku waajibaysa iyadii de kafaara ku waajibi mayso isaguna ka bixin maayo iyaduna iska bixin mayso abcan ha dooniddu macnamale de icil saddex shardi maynu udhigayna soonkee daakiran caaliman mukhtaar saddexaasuba laakiin maaragtay codsigu aggan ka yimid taas macno male saddexdanba meesha la eegay wuxuu yihi wafi lkafaarati alaaatu aqwaali axaduha tajibu calaa kuli waaxidin minhuma kafaaratu waani tajibu calayhi duunaha isay ku waajibaysaa kaasaa markaa inoo muctamad noqonay haddii isaga la qasbay bay markaa arrintaas iman karta haddii isaga la qasbay isagu qasbanaa oo laga xoog roonaa xaalada iyadaa abcan hadal baa imanaya ninka jimaac ma lagu qasbi karaa mise laguma qasbi karo fuqahadu bay isku khilaafsanyiin ninka jimaaca in lagu qasbaa ma karta mise maba dhici karayso ilan xubinkiibaa wuxuu u baahan yahay dareen buu u baahan yahay xubinkiisii marka haddii qolaa waxay leeyihin qofka lamaba qasbi karaba rag ninkii haddii markaa hawshi in markaa waa aggiisi ikhtiyaar ka yimid ayay sheegaysaa haddii kale de waxa weeye istirkhaa baa dhici lahaayo meeshan hawliba ma dhici karteen wاhaaliثu yajibu calayhi kafaaraة canhu wa canha wlkafaaratu haddaba kafaaradan waajibaysa maxay noqonaysaa cidqu raqabatin mumina adoon mumina rag iyo dumarku doonaba ha noqda in la xoreeyo fain lam yajid hadduu heli waayo fa siyaamu shahrayn mutataabicayn laba bilood oo xidhiira ah inuu soomo marka imika da ma jiraan dhallinyarada guursanaysa bisha ramadaan aad iyo aad ay isu waayo su ka yimaada imika su ka yimaado sheekh saasoo aroos baan ahaayo saasaa dhacday saasaa dhacday siyaamu shahrayn mutataabicayn baa lagaa doonay addoon ma helaysidee aada xoraysee laakiin fasiyaamu shahrayni mutataabicayn dad marka hore adigu edebsan weydood maarata xajisan weydo de waa inaad cuquubada markaa u adkaysato a waxyaalanu ka digayna wey maarata dhalinyarada dhalinyarada waxyaalaha ay tahay inay aada uga digtoonaadaan haddii aanu qofku hubin aanu is markaa is ilaalinayo waa inuu arrintaasi taxadirkeeda lahaado fain lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayn laba biloodoo mutataabico xidhiira waa inuu soomo fain lam yastaic hadduu taana keri waayo keri waayo maaha inuu ka waadsanayo qaar badan walahi sheekh ma kari karayo wahsiya ujeedaan maya waa inaanad tamarteedii lahayn haddaanu qofku tamarteedii lahayn fa icaamu sitiina miskiinan lixdan miskiin inuu markaa raashin siiyo isagoo mid walba markaa mud raashina siinaya saddexduba waxay markaa ku caadiyihiin xadiidkii abu hureyre radia allahu tacaala canhu ee dee ku jiray bukhaari muslima ay warinayeen ninkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimid ee yidhi yaa rasuula allahi halagtu qaala halaka qaala waqactu calaa mra'atii fii ramadaan qaala tajidu maa tuctiqu raqabatan war ma helaysaa qaala la qaala fahal tastaicu an tasuuma shahrayn mutataabicayn ma soomi karaysa qaala la qaala fahal tajidu maa tucimu sitiina miskiina markaa muratab bay ahaanaysaayo kafaaradaasi saasay u tartiibsanta fain lam yajid intiiba hadduu waayo abatat fii dimatihi dimadiisa ayay saaranta mas-uuliyaddiisa waa dayn lagu leeyay haygaasi dimadaadu saaran yani waa waa dayn lagugu leeyahay fii axadi labada qowle masalada ku jira mid siduu yahaybaa sidaas ilaa an yajida ilaa intuu ka helayo arrintaasi dimadiisay saaran tahay deetana markii uu mid saddexdii mid kamida markuu awoodo kiibaa laga doonaya tasqudu way dhacaysaa kafaaradu fiani qowlka kala suulay adoon oreeyo waa lagu yii laba bilood soon ma soomi karo waxaa lagu yidhi lixdan miskiin quudi waxba ma haysto xukunku muxuu noqonaya laba qowl baa meesha ku jira qowl wuxuu leeyay ninkan wixiibuu ka dhacaya khalaas waxba laguma leh xataa hadduu hadhow toole taajir noqdo waxba laga dooni maayo waayo markii laga rabay awood muu lahayn markaa way ka dhacday qowl saasuu waxaanu cuskanayaa ninkii markii la yidhi waad lixdan miskiinna quudin karaysa tiina may buu yidhi dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo iska fadhiyo oo de khalaas arintii halkaa ay ku istaagtay ayaa loo keenay raashin timir baa la keenay waartan sadaqaysa buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam kolkuu haddana yidhi yaa rasuul allah ma cid iga liidataan siiya cid alle cid iga liidataa madiinaba kuma noole cid iga baahan wallaahi maa bayna laabatayha ahlu beyti afqaru min ahli beyti magaalada labadeeda daamood ama labadeeda daafood yani labadii xaradood ee udhexaysay madiini inta udhaxaysa magaalada kuma noola reer ree qoys qoyskayga markaa ka buu inooga baahi badan dee way haddaba reerkaagaba siba nebigu ku yidhi markaa kumuu odhanin wixii dambeed hesho ku bixiyo de waaas waa dayn lagugu la soco muu odhan marka halkaasay ayuu qowlkaasi ka qaadanaya in ninkaa isaga bahasha ay ka dhacayso qowlka kalena wuxuu leeyahay maya ka dhici maysa de waa dayn lagu lahay dayntu iskama dhici jirin daynulahi xaqu an yuqdaba tahallaye dee rasuulku wuxuu uga aamusay waa la yska garanaya wixii lagaa doonaya haddaanad maanta awoodu lahayn markaad awooddo in lagaa rabo wax la yska garanayo iska waadixa weeye markaa saasunbaa looga aamusay inay ka dhacaysa iyadaa daliil u baahan kaasaa markaa muctamada inaanay ka dhacayn wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala wman xarakat alqublatu shahwatahu kuriha lahu an yuqabila yukrahu lisaa'imi alcalku wayukrahu lahu اlاxtijaamu wayukrahu siwaaku bacda الzawaali wayukrahu lahu waligayrihi sabtu ywmi ilى اleyli halkana musanifku raximah اllahu tacaala waynbagii lisaa'im an yunazia nafsahu can shatmi wاlgiibati fain shutima falyaqul ini saa'im waxyaalihii makruuhaadkii soobku halka ka gelaya saaimka waxyaalihii loo loo necba waman xarakat alqublatu dhunkashadu qofka ay dhaqaajinaysa shahwatahu dareenkiisa kuriha lahu waa loo necab yahay an yuqabila inuu dhunkada haweenaydiisii wayukrahu waxaa loo karaahiyaysta lisaaimi qofkii soomana alcalku inuu wax calaliyo wayukrahu lahu waxaa kaloo loo karaahiyaystaa alixtijaamu inuu istoobo wayukrahu waxaa la karaahihaystaa asiwaaku cadaygii bacda zawaali maalinta gelinkeeda dambe wayukrahu lahu waxaa kaloo la karaahihaystaa alwisaalu xidhiidhinta soonkii la xidhiidhnayo wayukrahu lahu waxaa kaloo la karaahihaystaa soonka saaimkii loo karaahiysanayaa iyo waligayrihi kii aan soomanaynba somtu yowmin maalin dhan inay iska aamusnaadaan ila leyl ila habeenka laga gaadhay yanbaii waxaa haboon lisaaimi qofkii soomanaa u fiican an yunaziha nafsahu naftiisa inuu ka ilaaliyo can shatmi caydi iyo waliibati xanta fain shuutima haddii la caayo falyaqul ha ihahdo inii saaim oo soomana dhunkashadii iyo faraka ciyaarkii waxay noqonayaan karaahiyo waa haddii qofku aanu ka baqayn inuu de halkaasii dhaafo laakiin hadduu xaaladiisa ka baqanayo oo in ama biyo ka yimaadaan ama uu ku joogi waayo uu ka baqanayo xaaraan bay noqonaysa oo karaahadani karaahatu taxriim bay noqonaysa karaahadu karaahatu taxriimin bay noqonaysaa haddii qofkan dareenkiisa ay kicinayso oo yani waxa weya aanu halkaa ku joogsanaynin ee ama biyo ka imanayaan ama de iyo galmaba uu sii gaadhay haddii aanu laakiin halkaa gaadhsiisnayn oo taxriigaasi aanay arrintu gaadhaynin waa laga fiican yahay oo ha iska ilaaliyo iska ilaaliyaa fiican laakiin lama odhanayo ku dambaabayaa lama odhanayo kaasi waa mid dabcan waxaana laga qaadanayaa xadiidkii kala qaadaya odayga iyo ninkii dhallinyarta ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii odaygii weynaa uu ogolaaday mubaasharada kii dhalinyarta ahaana uu diiday waxaa kale oo makruuha calki wax calalin wax aan marka haddee miiday weeyaan wax waxba marka aan baaba-ayn oon candhuufta ee adag inuu iska calashado ama carabkiisiiba da calaliyo oo candhuuftii ay saa ku badato waa karaahiyooo arin fiican ma aha maxaa yeele candhuuftii baa ururaysa oo marka waxa weeye haddii markaa candhuufta ururtay uu liqana qolaale soonkii baa ka jabay markaasi aantaasi u dhicin waa laga fiicay waxaa kale oo laga fiicanya alixtijaab inuu istoobo maxaa yeele xadiis baa soo arooray nabigu alay sala slam inu yihi aftara alxaajibu walmaxjuumu kii wax toobay iyo kii la toobayba way afureen oo soonkii waa ka jabay marka xadiisku de wuu ansaxaye laakiin waxaa laysku haystaa macnihiisa iyo baaqi ahaanshihiisa macnihiisa waa laysku hayaayo way afureen waxa loo jeeda waabay afureenba mise way ku sigteen oo kan la toobayna dee wuxuu qarka u saaranya inuu xamili waayo soonkii deetana de markaa deetana u baahdo inuu markaa afuro wax cuno oo qarka u saaranya inuu afuro kan wax toobayna ila berigii hore waa la soo nuugi jiray wuxuu qarkaysta u saaranya wax ku siibtaan hadday ku siibtaanna de markaa sidaa u afuro taas xaggii macnaha sidoo kale xaggii baaqi ahaanshaha xukunkani haddiiba waxta ahaa mid soonka jabinaya ma baaqiba iyaduna waa laysku hayaayo culamadu waxay u badan yihin mansuukh yahay oo xukunkan in la nasakhay axaadiis marka arrinkaa tilmaamaysaa way asaxday way soo aroortay waaya wuxuu yihi wayukrahu asiwaaku bacda azawaal cadaygiibaa isagana la karaahiyeysanaya gelinkii dambe gelinka dambe inuu qofku cadaydo oo iyadana waxaa loo karaahiyeystay xadiidkii nabigu uu inoo sheegay walakhuluufu fami saaimi ayabu cinda allahi min riixi ilmiski urtan kasoo uraysa qofka afkiisa sooman qofka sooman afkiisa kasoo uraysa ayaa ilaahay agtiisa la jecel yahay oo ataa cadarka ka ugu udgoon ka fiican cadaygiina tiibuu tiraya u jaraya marka in la iska daayo urta maarata waa aarkii cibaadada ah raadkii cibaadada ah ee ilaahay uu jecel yahay ayaa ka fiican in cadayga markaa nadaafadiisii iyo la raadiyo saasaa markaa madhabka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala uu yahay wa lahu lwisaalu buu yihi waxaa la karaahiyaystaa oo kale xidhiidhintii soonka wisaalku waa in markaad maanta soomanayd caawana aanad waxbaba taabanba ee tiraahdo soonkii maanta iyo soonka berri waan isku xidhiidhinayo waxba dhexaysiinayo waa karaahiyo waana karaahatu taxriimin waa karaahatu taxriimo waa karaahadii xaaraan tahay waa dembi lama ogola nabigu calayhi salaatu wasalaam aad buu u nahiyey waanu ku adkeeyey saxaabada diidmada arinkaa uu diiday wuxuu yihi wayukrahu lahu waligayrihi samtu yowmin ila leyl qofku inuu aamus ku soomo oo hadalka uu ka soomo iyaduna waa karaahiyo dee nahyi baa kusoo aroray fii sunani abi daawuud in markaa aan markaa la aamusin waana adiikii ninkii maaratay inuu qoraxda istaago ee maarata ku nadiray aanu hadlin ilaa aakhirihi rasulka ale kii yidhi in allaha haniyun can tacdiibi hada nafsa naftiisa u cadibayo ilaahay hani buu ka yahay waar ha iska harsado hana hadlo soonkiisa caadiga waanu soomanaayo soonkiisana iska dhamaysto laakiin hadal baan ka soomayaa maba hadlayo sax maaha xumaanta ka soono xumaana ku hadli laakiin khayr iyo samaan iyo xumaanba waan ka soo la hadlayaba sax ma noqonayso taas qofkii soomanaa waa inuu iska ilaaliyo cayda iyo xanta marka waxaas markoodaba xaaraan bay ahaayeen soonkii marka loo eego liajli sowm karaahiyay noqonayaan oo soonkii yani ma odhanayno soonkii ma jabin de soonkii ma jabinayaan wax soonki jabinaya maaha marka soonka marka loo eego waa wax xun oo aan u fiicnayn laakiin soonkii de ma jebinayaan xaggaasaa markaa qolyaha qaarkood yustaxabu an yaxtariza can alghiibati wاlkadibi waa saasay marka waxay ujeedaan waa marka agga soonka laga eego laakiin sideeda de waxani waa xaaraan beentii waa xaaraan caydii waa xaaraan de maarata aan muqtadi ama wax keensada aanu jirin xantii waa saasoo kale xataa qofkii la caayay waxa u fiican inuu yidhaahdo waan soomanahayo aanu kii caayay u jawaabin sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi faida kaana ywmu sawmi axadikum falaa yarfus walaa yafsuq fain saabah axadun aw qaatalahu falyaqul inii saaim midkiin markuu markaa sooman yahay yaanu xumaan ku hadlin walaa yajhan yaanu gardaroonin hadduu markaa qof caado ama uu laba dagaalamo ha yidhaahdo waan soomanahay ayuu nabigeenu yidhi alayhi salaatu wasalaam wayustaxabu lahu an yatasaxara sal allah wasalam calaa nabiyina allah wuxuu leeyahay qofkii jimaaca ku jiray ee waagii uu ku baryey markaa aynu nidhi ha markii uu nasiyey kadib haddii ay biyihii yimaadaan maxaa arrinkiisu noqonaya dee soonkiisii iska wadanaya maxaa yeelay dee awooduma laha joojintooda wuxuu isagu awood u leeyahay maaha mubaasharada ama jimaaca ay ka dhalatayna waa jimaac soonka ka horreeyey haddii ramadaanta soonkeeda waxaan galma in qofku ku jabiyo kadibna galmo la yimaado kafaaro miyaa lagu leeyahay taaba doonayna inaynu sheegno wax walba lama sheege cilmiga wax walba lama sheego markaa qofkii maalin ramadaan galmo soonkiisii ku jebiyey kafaaraa laga doonayaa taas tan kalena kitaabada ad ka egeegan doontaan laakiin dadka maqashiin wuxuu yidhi halkan istimnaaga gacanta ayuu ku qeyday nukadku dee wuxuu ka wuxuu ka ixtiraazaya waa mubaasharadii ilmubaasharadi horaa loo soo sheegay mubaasharada maxaa ka soo hari kara de istimnaa biliyad unbaa kasoo ha mubaasharadaasay noqonaysaa eh? bal xataa waxay sheegaan qaarkood haddii eegmo uu og yahay inay biyuhu kaga imanayaan markaa eegmadii uu sii wado s inta biyuhu ka imanayeen iyadoo lafteeda soomkii uu ka jabay hadduu xaaskiisii taataabto ay laakiin maro u kala dhaxayso kadibna biyo ka yimaadaan soonkii ma jabayaan maadaama oo labadii jir aanay istaaban ah, qofkaasi kelmadaha ku hadlayay baa aada ugu fiirsanaysa muuqato calaa kulli xaal mubaasharadu waa markay labada jir istaabtaan laakiin min fawqi thiyaab hadday tahay bay leeyihin min fawqi thiyaab hadday tahay haddaanu is ogeyn istaa biyo kaga imanayaan soonkii kama jabay laakiin hadduu is ogyiu isdareensan yahay uu sii waday dee waa nin markaa istimnaa samey wsal اllah wslm alى nabiyina mxamed wallah aclam